رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المسبوق يدخل مع الإمام على أي حال كان ولا يعتد بركعة لا يدرك ركوعها وحباب يهي المسبوق ninkii laga hormaray oo salaada qaar ka mid ah imaamku kala hormaray kaasoo yadkhulu gelaya maca alimaami imaamka la jirankiisa imaamka salaada la gelaya waaye calaa ayi xaalin xaal kasta korkii oo kaana imaamku uu ahaaday xaalad kastoo imaamku uu ku sugan yahay ayuu salaada ku xidhanayaa oo la gelaya walaa yactadu mana tirsanayo birakcatin rakcad oo laa yudriku uusan haleelaynin ama uusan soo gaadhin rukuucaha rukuucdeeda wuxuu ka hadlayaa baabkani ruux imaamku salaadda qaar ka mida kala hormaray oo salaadda dhexdeeda ku soo gaadhay imaamku oo salaaddii ku jira markuu yimaado meel alla meeshuu marayo iyo xaalad kastoo imaamku uu ku sugan yahayba salaada wuu ku xidhanaya hadduu sujuudsan yahay hadduu taagan yahay hadduu yacni fadhiyo xaalad kastoo imaamku uu ku sugan yahay salaada wuu la geli oo la dhihi maayo iska taagnow intuu soo gaadhayo meel heblo oo salaaddii ha gelina iska joog xaalad kasta oo uu ku sugan yahay wuu kula xidhan ayb kadibna ragcad waxa ay u noqonaysaa oo ragcad ahaan uu u xisaabsan karaa hadduu rukuucda imaamku soo gaadho wixii rukuucda ka dambeeya hadduu imaamka kaga xidho ragcaddaasi ma xisaabsanaa haddiise laakiin rukuucda uu ku soo gaadho ragcaddii way xisaabsantahay waa meesh wuxuu ka wado walaa yactadu birakcatin ragcadna ma xisaabsanayo oo laa yudriku uusan imaamka kusoo gaadhin rukuucaha rukuucda hadduusan rukuucda kusoo gaadhin ragcad ahaan uma xisaabsanaa ayib labadaa mas'alo wey imaamka xaalad walba uu ku sugan yahay inaad ku xidhan oo salaada geli ooadan sugaynin iyo wixii ragcad ah waxay uun kuu xisaabsan tahay markaad imaamka rukuucda ku gaadho masaladaasi waa masale murankeedu aada u badan yahay ragcaddu goormay kuu xisaabsan tahay mu'alafaad madax bannaanna waa laga alifay ka mas'ale ahaan waxaana u badan culimmada reer yamaneed alimaamu almaqbuli iyo maxamed ismaaciil sancaani iyo alimaam cabdiraxmaan ibnu yaxya almucallimi intuba waxay leeyihiin rasaa'il masaladaa ay ka qoreen wacan abi hurayrata radi allahu tacaala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ji'tum aad timaadaan ila asalaati salaadda aad timaadaan wa naxnu annaga oo sujuudun sujuudsan xaalad aan sujuudsannahay haddaad salaadda timaadaan fasjuduu sujuuda salaadda xidha oo sujuudda nala soo yacni soo gala walaa tactaduuha hana tirinina shay an waxba ha ku tirinina ha xisaabinina oo waxba ha ka soo qaadina waay salaada aada sujuuddan lagu aad aad aad nagaga soo xidhateen ragcadda iyada ah waxba ha ka soo qaadina ragcadaana u xisaabina waman adraka ruuxii haleela alrakcata rukuucda faqad adraka wuu haleelay alsalaata salaaddii waa haleelay rukuucda haddaad imaamka ku gaadhana salaaddii waad haleesho ragcaddaasi way kuu xisaabsan tahay rawa waxaa wariya xadiidka abu daawuud waxaa saxiixiyo sidoo kale soo saaray alimaamu alxaakim dahabi baa ku waafaqay sheekh albaanina wuu taxsiininayaa lishawaahidihi wa kadalika waxaa soo saaray ibnu khusayma fii saxiixih <clears throat> xadiidkani labadii mas'aleba tarjamada labada qaybood ka kooban tahay labadaba wuu ka hadlayaa waa midda koowaada idaa ji'tum ila asalaati wanaxnu sujuudun fasjuduuha waa qaybta hore tarjamada ayuu ku saabsan yahoo xaaladda sujuudda xataa haddaad imaamka ugu timaado gal oo la sujuud salaadda xidho kadibna sujuudda la sujuud inayna salaad ragcad ahaan kuugu xisaabsanayn oo qaybta dambe ana walaa tactaduuha shay-an waxba ha ku xisaabinina xaggee bay ragcaddu ka xisaabtantaa waman adraka alragcata faqad adraka asalaa haddaadu rukuucda soo gaadho unbay ragcaddaasi eh, kuu xisaabsantahay wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nabiga qaala wuxuu yidhi man adraka ruuxii gaadha oo haleela rakcatan rukuucda min asalaati salaada ka gaadha maca alimaami imaamka la jirankiisana gaadha faqad adraka wuu haleelo wuu gaadhay asalaata salaadii waa gaadhay akhrajaahu bukhaari iyo muslim baa soo saaray man adraka rakcatan culimmada qaarkood waxay yidhaahdaan waa ragcad dhammaystiran oo haddaad ragcad dhammaystiran aada soo gaadho salaaddaa imaamkii waad ku gaadhay haddii aada ragcad wixii ka yar ku gaadhana imaamka maadan ku gaadhin imaamka inaad salaada ku gaadhana axkaam badan baa ka dhalanaysa oo ku xidhan qaarna waxay leeyihiin man adraka rakcatan ay rukuuca oo macnaha hadda uu sheekhu wata rukuucda ruuxii imaamka ku gaadha faqad adraka wuu gaadhay oo wuu haleelay asalaata salaadii wuu haleelay oo ragcaddaasi way u xisaabsantahay sidaasuu hadda u wataa sheekhu wacan caliy bni abi aalibin wamucaadi bni jabal qaalaa waxay yidhaahdeen qaala rasuulu llahi sal alla lay wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii ataa uu yimaado axaduku midkiin asalaata salaada uu yimaado walimaamu walxaal alimaamu imaamkiina calaa xaalin xaalad uu ku dul sugan yahay salaada qaybaheedii qayb ka mid a uu markaa ku dhex sugan yahay ama ku dul sugan yahay falyasnac ha sanceeyo ha sameeyo kamaa yasnacu sida uu samaynayo oo kale alimaamu imaamku siduu samaynayo xaaladdaa markaa uu ku jiro iyo ficilka markaa uu samaynayo iyo qaybta markaa uu ku dhex jiro aduguna samee yani waxa weye la gal way waxaa wariyey xadiidkaasi atirmidiyu tirmidi baa wariyey xadiidka sheekh albaani caleyh raxmat ullahi waa saxiixinayaa laakiin alxaafid ibnu xajar fi talkhiis wuxuu leeyahay dacfina waa ku jira inqiطaacna waa ku jira dacfu sanadna waa ku jiraa sanadkuna waa kala go-an yahay buu leeyahy ayb xadiidka sheekhalbaani wuxuu ku saxiixinayaa yani shawaahiddiisa ku xoojinaya duruq kaluu leeyahay oo uu ku xoojinaya macnaha mas'alada ah marka rukuucda haddaad imaamka ku soo gaadho inay ragcaddaasi kuu xisaabsan tahay waa masale khilaafiya ragcaddaasi ma xisaabsan tahay ilan qayb waxaa ku dhaaftay faatixada akhrinteedii baa ku dhaaftay soo ma faatixadii maadan akhriyin faatixadii haddaadan akhriyin rukni salaadda arkaanteedii ka mid a ah meeshii ka maqan ila rukuucdii baad ku soo gaadhay ayib ragcaddaasi faatixadeedii ay ku dhaaftood ka soo gaari weyday akhrintii laakiin aada imaamka rukuucda ku soo gaadhay ragcaddaa ma kuu xisaabsan tahay mise ma xisaabsanee waa inaad dib ka keento masaladu waa taa culimmada badankood waa jumhuurta eh waxay qabaan in ay ragcaddaasi xisaabsan tahay haddaabad rukuucda kusoo soo gaadho adilada waxaa ka mid ah ay deliishanayaan axaadiistan hadda meesha ku taalla wakadalika xadiidka ibnu muqafal almuzani oo marfuuca wuxuu leeyahay eh, nebigu sal lla alay wasalam idaa wajadtum alimaama saajidan fasjuduu imaamkoo sujuudsan haddaad heshaan idinkuna sujuuda aw qaa'iman faquumuu imaamkoo taagan haddaad soo gaadhaanna la istaaga idinkuna istaaga aw raakican farkacu imaamkoo rukuucsan haddaad u timaadaanna idinkuna rukuuca walaa tactaduu biاsujuud idaa lam tudriku ragca sujuudda aad ku gaadheenna ha tirsaninoo ragcadahaan ha u xisaabsanina ilaa inaad ku gaadhaan mooye yani haddaydan ku gaadhin rukuucda yani meeshaa waxaa ka cad haddaad rukuucda ku gaadhaan waa ragcad rukuucda wixii ka dambeeya haddaad ku gaadhaanna ragcad ma aha oo sujuudiya wixii la mida macnaha xadiidkaa waxaa soo saaray isxaaq binu mansuur oo wuxuu ku soo saaray fii masaa'ili axmed waisxaaq sheekh albaanina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix silsila saxiixa siduu ku sheegay xadiidkaasi marka waa axaadiista kutusaysa jumhuurtu deliishanayso in rukuucda salaadda aada ku soo gaadhay ragcaddeeda ku xisaabsantay waxaa ka mid ah axaadiista macnaha kutusaysa xadiidka cataa ibni abi rabaax wuxuu leeyahay waxaan maqlay cabdullaahi bnu zubayr oo mimbarka saaran oo leh idaa dakhala axadukum اlmasjida wannaasu rukuuc falyarkac xiina yadkhul uma yadubu raakican xata yadkula fi اsaf faina dalika sunna cabdullaahi bnu zubayri mimbarkuu saaran yahay hadal buu jeedinayaa wuxuu leeyahay midkiin hadduu masaajidka soo galo isagoo dadkii rukuucsan yihiin ha rukuuco isagoon safkaba soo gaadhin ha soo rukuuco intuu salaada galo ha rukuuco mar alla markaad soo dhowdahayba haddaad ka yaabto inaad ka gaadhi weydo imaamku kaa soo hortooso meeshaadaa salaada ku gal rukuuc kadibna adoo rukuucsan soo soco ayib ilaa aad safka soo gasho markaasuu wuxuu ku daray fa inna dalika sunna sidaasaa sunnada saxaabiguna hadduu yidhaahdo min aلsunna ama ina dalika الsunna waa waxa loo yaqaano cinda aljumhuur marfuuc xukman waa xadiid marfuuca oo min asunna sunnada nebigan bay u isticmaali jireen sida haalibka marka yacni xadiid marfuucuu ka dhigay oo inuu nebigu sal lla ly slam sidaa uga sugan yahay in inta lasoo rukuuco lasoo socdo safkaa soo gasho adoo rukuucsan ihtimaamka waxaa rukuucda loo siinayaa marka inay ragcaddii ku xisaabsamayso xadiidkaasi waa xadiid sugan waxaa soo saaray cabdirazaaq fi lmusanaf abaraani fi lawsat ibnu khusayma iyo xaakim xaakimna calaa sharti shaykhayn buu ku saxiixinaya dahabi baa ku waafaqiya sheekh albani labaduba sidaa oo salaada markaad ku soo dhowaato in la galo oo lasoo rukuuco oo kadibna adoo rukuucsan safka lasoo galo ayaa waxaa ku camalfalay oy ka sugan tahay cadad min asaxaaba waxaa ka mid a ah zayd bnu thaabit biisnaadin saxiix waxaa ka mid a ah cabdulahi bn mascuud oo samayn jiray biisnaadin saxiix waxaa ka mid a ah cabdulahi bnu zubayrkan laftiisa isagana biisnaadin saxiix waxaa ka mid a ah abu nufayc ibnu alxaaris oo isagana sanad saxiixa kaga sugan yahy sidiiq baa isagana laga wariyaa laakiin sanadkiisa dacfi baa ku jira marka saxaabo badan baa ku camal fashay oo axaadiistaa iyada ah saxaabadaa camalkeedana waa ku sugan yahay oo way ku camalfali jireen intaasiba waxay kutusaysaa rajaxaysaa madhabka jumhuurta ee tilmaamaya in rukuucda haddaad sooba gaadho ragcaddaasi ku xisaabsanta ayib axaadiistaa waxaa ka hor imaada oo daahirkiisu aad mooddo inuu ka hor imaanayo xadiidka abuubakra wuxuu yidhi rasuulka sal alla alay wasalam ayaan u imid buu yidhi waan imid buu masaajidkaan imid buu yidhi wa rasuulullaahi raakicun isagoo rasuulku rukuucsan yahay aan masaajidka soo galay buuhi ayib markaasaa waxaan rukuucay buu idhi intaana safka soo gaadhay kadibna anoo rukuucsan baan soo socdaynoon safka soo galay buu salaaddii markaan dhammaystay ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay slam ayukum aladii rakaca duuna saf waa kuma kiina safka intuusa soo gaadhay ninkii rukuucay kumuu ahaa kadibna uma mashaa ila saf kadibna socod ku soo galay safka kaasi kumuu ahaa buu nebigu sal lla slam salaadda marku baxay abuu bakra baa markaa wuxuu yidhi ana abu bakra nufayc ibn xaari anuu ahaa baanu idhi bu rasuul ilahi markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam zaadaka allahu xirsan walaa tacud dadaal allaha kuu siyaadiye ha ku noqonin ayib xadiidkaasi abu daawuud iyo axmed iyo taxaawi yaa soo saaray sanadkiisa sheekh albani wuxuu leeyahay saxiixun calaa sharti muslim asalkiisuna saxiixulbukhaarigu ku yaalla ayib ninkan la yidhaahdo marka abubakra nufayc ibnu alxaaris shayga nebigu uu leeyahay ha ku noqonin dadaal allaha kuu kordhiye muxuu yahay saddex shayba way ixtimaali kartaa rukuucda uu safka intuusan soo gaadhin uu rukuucay way dhici kartaa in laga wado ha ku noqonin waxaa dhici karta in laga wado orodkii uu soo orday iyo eh, yacni wax weeyaan eh, Eh, ilan xadiis xadiiska saxiixa markuu ku yimid waxaa soo aroortay inuu soo degdegay marka ha ku noqonintu inay degdegii u noqonaysana waa dhici karta ragcadda xisaabsigeeda inay u noqonaysana waa dhici karta saddexda ixtimaal markii loo celiyo midka ah degdegii uu soo degdegay asaga ha ku noqonin qaطcan way gelaysaa ha ku noqonin taas iyadoo hadal male inuu gelayo maxaa yili axaadiistii badan baan soo marraynu nabigu leh sal alay wasalam salaadda markaad usoo socotaan ha degdegina sooma marka kaas taasi way gelaysaa amaa tan soo rukuucidda safka intuusan soo gaadhin ah taa iyada axaadiis kaloo badanoo taan hadda soo sheegnaya baa ku sugan in lasoo rukuuci karoo la soo geli karo wabitaali axaadiistaa kalea ka xoog badan xataa riwaayadan abu daawuudiyo ay soo saareen marka qaybtaasi waxaa ka saaraysa laa tacud ha ku noqontina inayna gelaynin waxaa tusaysa axaadiista kalea ku tusaysa amaa ragcadda xisaabsigeeda ha ku noqonin markuu nebigu uhi sal alla alay wasalam haddii mas'alada laga wado ragcaddaasi kuuma jirto ha ku noqonin basel lama dhehena waxaa la dhihi lahaa ragcaddana soo celi ha ku noqonin sidaad samaysay ha ku noqonin mar labaad ha ku laabanin laakiin meeshii maxaa ka maqan hadday macnuhu tahay salaadan uu rukuucdeeda kusoo xidhay rukuucda kusoo gaadhay ragcaddaasi kuuma jirto haddii laga wado ma keliya waxaa lagu aamusi lahaa ha ku laabanin baa layska dhihi laha ya soo lama yidhaahdeen ragcaddiina soo tuko ilaa salaaddii ragcad baa ka maqane mar haddaan ragcaddii soo celi la dhihin meeshaa waxaa ka muuqata ragcaddii way xisaabsanta ee waxa ha ku noqonin la leeyaha waa waxyaabo kale sidaas daraaddeed mas'alada sida xooga badan ee raajixa waa masale khilaafiya laakiin waxaa xoog badan madhabka jumhuurta oo in ragcadda aad salaada aada rukuucda ku soo gaadhay inay xisaabsan tahay saasaa xoog badan macana waase masale khilaafiya ayb baabu lmasbuuqi kii laga hormaray baa buu baab u yahay oo yaqdii qallaynaya maa faatahu wixii dhaafay idaa goortii sallama uu salaamo naqsado imaamuhu imaamkiisu markuu salaamo naqsado ayuu qadaynayaa oo gudanayaa ama la imaanayaa wixii dhaafay min hayri ziyaadatin isagoon waxba ku darin kanina waxa weeyaan waa ruux imaamkiisii salaadda aan la xidhanin oo dib ka soo gaadhay dhexdu ku soo gaadhay masbuuq baa la imaamkii markuu salaadda ka baxay kadib buu wixii dhaafay buu dib kala imaanaya ayib ha la yimaadee wax intaa ka siyaasan intii dhaaftay waxaan ahayn miyuu ku siyaadinaya maya waay masaladaas waaba maskale iska caday wadaadka maxaa u geeyey wuxuu fogaynayaa oo meesha ka saarayaa sida uu dib ka tilmaami doono ra'yi culimmada qaarkood ay qabaan oo cataa ibn abi rabax iyo taawuus ibnu kaysaan iyo mujaahid ibnu jabrin iyo alimaam isxaaq ibnu rahwiy iyo bacdu ahli ahlilcilmi baa waxay qabaan haddii maalan aad salaada qaar ka mida ku soo xidhato imaamkaagana aad meelaan adiga ataxiyaad kuu ahayn aad la ataxiyaadsato adiga ataxiyaad kuma ah dib baad ka soo gaadha laakiin imaamkaaga inaad raacdaad ku qasbanaatay markaasaad la ataxiyaadsatay salaadaadii ziyaadaa gashay sidaas daraaddeed waa inaad sujuudu sahwi dib kala timaado soo ma kaba soo qaad imaamkii waxaad kaga soo xidhatay waa salaad duhur ragcaddii labaad isagoo ku jiraad ku soo xidhatay soo la ataxiyaadsan mayse a laakiin ataxiyaadkan asagu uu u fadhiyo adiga booskaagii ma ah meeshaad ku ataxiyaadsan lahayn maaha soo ma marka maadaama ataxiyaad siyaadaa iyo afcaal siyaadaa imaamka raaciddiisu ay kugu keentay salaadaadii siyaadaa gashay imaamkaagu markuu salaamo naqsado qaybtii wixii uu wixii ku dhaafayna aada la timaaddo siyaadadii salaadaada gashay waxaa dib ka keenaysaa laba sujuudood oo sahwi ah culimmadaa qabta ra'yigaas buu marka fogaynaya markaasuu wuxuu leeyahay min hayri ziyaadatin imaamkaagu intuu kula dhaafay inbaad dib kala imaane wixii ku dhaafay maad lema lakin waxba ku kordhin maysa sujuudu sahwina ku dari maysa wax kalena ku dari maysa taasuu ka wadaa marka ayb baabulmasbuuqi kii laga hormaray buu baabuu yahay oo yaqdii gudanaya maa faatahu ama la imaanaya maa faatahu wixii dhaafay oo imaamku kala hormaray idaa goortii buu la imaanayaa sallama uu salaamo naqsado imaamuhu imaamkiisu min hayri ziyaadatin isagoo waxba ku darin madhabu la'ima alarbaca waa iyo qayrkood afarta imaam baa isku waafaqsan inaan waxba dambe waxba lagu siyaadinayni salaada gadaasheeda can ilmugiirati bni shucba qaala wuxuu idhi takhallaftu waan dib dhacay buu yidhi maca rasuulillahi sal ly slm rasuulka alle jirankiisa fii ghaswati tabuuq dagaalkii tabuuq fatabaraza nebigu waa xaajo gutay bannaanku u baxay si usoo xaajo gutay uma dakara wuxuu sheegay wuduu'ahu nebiga weyse qaadadkiisa uma kadibna camada wuxuu u qastay ilannaasi dadkiibuu u qastay uma camada wuu qastay ila ilannaasi dadkiibuu u qastay nebigu sal lay waslam walxaal cabduraxmaan yusallii bihim isagoo cabdiraxmaan ibnu cawf uu dadkii tujinayo bimacnaa dagaalkii tabuuk wakhtigiisii bay ahaydo muqiiratu bnu shucba anoo nebiga la socda muqiiro wuxuu ka mid ahaa adeegayaashii nebiga sal alay slam khaadimiintii nebiga u khaadimi jiray buu ka mid ahaa marka nebigaan la yara daahay buuhi wuu xaajo kutay kadibna wuu weyse qaatay markuu weysaystay kadib ayuu meeshii saxaabadu jirtay buu markaa u soo qastay salaaddii subax oo cabdiraxmaan ibnu cawf tujinayo buu nebigu sal lla lay slam soo gaadhay marka saas way macana wa cabduraxmaan walxaal cabduraxmaanna yusallii uu tujinayo bihim iyaga waa cabdiraxmaan ibni cawf salaaduna salaad subax bay nabiguna markaa uu soo waa socod jid bay ku jiraanoo waa socod ayb fa sallaa nebigu wuu tukaday sal lay wasalam macannaasi dadka la jirankiisa alrakcata alakhiira ragcaddii ugu dambaysay buu la tukaday dabcan ragcad baa dhaaftay ilan salaad subax weeye ragcaddii dambuu la soo gaadhay cabdiraxmaan oo uu la tukaday falamaa sallama markuu salaamo naqsaday cabduraxmaan ibni cawf ayuu qaama istaagay rasuululaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam yutimu xaaruu dhammaystiraya salaatahu salaaddiisuu dhammaystiray falamaa qadaaha salaaddii markuu dhammaystay oo intii u laabnayd uu la yimid ayuu aqbala nebigu soo jeesaday calayhim korkoodu ku soo jeesaday fa qaala markaasaa wuxuu yidhi qad axsantum wanaag baad samayseen wa asabtum xaqiina waad asiibteen ayib yaqbituhum nebigu wuxuu kamanayaa an salluu inay tukadeen asalaata salaaddii inay tukadeen liwaqtihaa waqtigeedii ay ku tukadeen nebigii hadduu ka yara dib dhacay sal alla alay wasalam inayna salaadda wakhtigeedii kadib ridin oo nebiga suga ayna isdhihin ee salaadda wakhtigeedii ay ku galeen taasuu nebigu ku kamanaya oo jeclaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh saas way taasuu ku ammaanayaa oo uu leeyahay qad axsantum wa asabtum muttafaqun calayhi ayib xadiidkaasi marka wuxuu ku cad yahay nebigu sal alay wasalam salaada subax ragcaddeedii dambe markuu soo gaadhay imaamku wuu ataxiyaadsaday soo ma ataxiyaadkii salaadda uu kaga baxayey buu ataxiyaadsaday nebiguna ficlan waa la ataxiyaadsaday imaamkii markuu salaadii ka baxay nebigu ragcaddiisii labaad buu isu taagay sal lay slam ragcaddii markuu la yimid ataxiyaad labaadoo kiisii oo salaadda uu kaga baxay buu haddana la yimi wuu ka baxay salaaddii wax sujuudu sahwiyana lama sheegin soo ma maca daalika salaaddiisa maxaa galay ataxiyaad baa galay oo imaamka uu ku xidhan yahay baa keenay ee isaga ataxiyaadkii salaaddiisa ma soo ma ataxiyaadkii salaaddiisa waa midka lagaga baxay ee kan dhexe waxaa keenay calashaani ragcaddii labaad buu kaga soo xidhay imaamka ataxiyaadsan saas daraaddeed buu imaamka la fadhiista masaladu marka waxa weye meesha doodu ka taagan tahay buuba xadiidku ku cadyahay war male marka duuba nabigiiba sujuudu sahwi iyo ziyaado la imaanin dee ma war baa yaalla way macnaha ayb waxaa laga qaadanayaa xadiidka haddii waktigu gaadho imaamkiina la arki waayo inaan la suginoo salaadda waktigeeda lagu galo ayaa sunno ah taasuna nebigu ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ayb oo fadiilada salaadda wakhtigeeda u horeeya inuusan dhaafin dadka waxaa kaloo laga qaadanayaa cabdiraxmaan ibni cawf iyo fadiiladiisa maxaa yeelay nebigaa gadaashiisa ku tukaday sal alla alay waslam nebi maxamed wuu imaam u noqday oo salaadda tujiyey ah, waa fadiilo waay sidaas weyaan waa meeshuu ninka la yidhahda abubakr sidiiq uu dib uga soo gurtay waay laakiin cabdiraxmaan ma ogaa inuu nebigu ku daba tukanayo mise ma ogeyn baa su-aal ah waa dhici kartaa isaga laftiisa hadduu ogaado inuusan meesha sii taagnaanin oo uu dib usoo carri laha oo wax suroobi karo almuhim waxa weeye inuu nebiga dujiyey baa manqaba ah fadiilo waay ayib oo imaam u noqdo warawah waxaa wariyey xadiidka abu daawuud baa wariyey wa qaala wuxuuna yidhi fiihi xadiidka dhexdiisa falammaa sallama markuu salaamo naqsaday cabduraxmaan oo salaadii ka baxay ayaa qaama nebiyu nebigu istaagay sal lla lay fa sallaa wuxuu tukaday alrakcata rakcaddii allatii taasoo subiqa biha lagala hormaray ragcaddii imaamku kala hormaray ayuu tukaday walam yazid mana uusan ka ziyaadin nebigu calayhaa korkeeda shay-an waxba muusan ka ziyaadin ragcaddaa korkeedana wuxuu ku siyaadiyey ma jiro waxba kuma darin macnaha ayib xadiidkaasi qaybtiisaasi uusoo abu daawuud lafdigiisuna sanadkiisu waa saxiix sida uu leeyay imaamu shawkani kadalika sheekh albani alcali raxmat ullah saxiixinaya qaala abu daawuud wuxuu yidhi abu saciidin alkhudri wabnu zubayr wabnu cumar yaquuluuna waxay leeyihiin man adraka suu ruuxii soo gaadha oo haleela alfarda tiro isdheer min asalaati salaada ka soo gaadha calayhi korkiisa waxaa ahaaday sajdataa assahwi labada sujuudood ee sahwiga tiro isdheer markaad imaamkaaga ku soo gaadha alfarda waxaa laga wadaa waa ragcadaha keeni kara inaad imaamkaaga attaxiyaad la gasho aan adiga salaadaadii meeshii taxiyaadkeeda aan lahayn marka yacnii ragcadaha witirka ah ruuxii imaamkiisa ku soo gaadha ragcadaha witirkaa ku soo gaadha laba sujuudoodoo sahwiya baa lagu leeyahay bay dhaheen culimmadaasi abu saciidin khudri ibnu zubayr iyo ibnu cumar waa saxaabo kadalika raggii aan sheegnay baa la mid a ah cataa taawuus iyo mujaahid iyo isxaaq ibnu rahwey adugu sidaasay mareen waxayna ka hadlayaan oo ay wax ku dhisayaan salaadaada ziyaadaa gashay ziyaada meeshay gashana waataan soo marnay sujuudu sahwi baa loo baahan yahay laakiin masaladu nas hadday leedahay ta ijtihaad ma soconayo mar haddiiba nas ay leedahay oo nebigu sal lla lay wasalam oo intay ku dhacday uusan waxba ku darin naskaa markaa qaatix war male baabu man sallaa ciddii tukatay buu baab u yahay uma kadibna adraka soo gaadhay ee jamaacatan jamaaca gaadhay adraka haleelay jamaacatan jamaaco falyusallihaa ha tukado yacni salaaddii macahum jamaacada dambe la jirankooda naafilatan xaal ay sunno tahay fiihi dhexdiisa ayib macnaheedu waxa weeye salaadaadii waajibka ahayd baad soo tukatay gurigaagaad ku tukatay ama muxuu ahaayey meel kalaad ku soo tukatay masaajidka un baa timid oo mise masaajidkii oo jamaacadii la tukanayaad haddana timid oo taadii ay kadib dhaceen qoladaad dambeed tukanaysana la tuko midda dambeed la tukanaysa iyaga sunnay kuu noqoni tii horee tukatayna waa salaadaadii waajibka ahay laakiin waa goorma culimmada badankood waxay qabaan waa markii salaadaadii horee tukatayna aadan masaajid jamaaco la tukanin ood gooni u tukatay tan dambe aad timidna ay tahay masaajidka aad timid jamaacadiisii iyo imaamkii raatibka ah jamaacadii masaajidka laga tukan lahaa baad soo haleeshay taadana fardi baad u tukatay oo masaajid iyo jamaaca maadan la tukanin markaa tan dambe tuko sunnay kuu noqonaysaa saas way macanaha ayib oo culimmada qaarkood saasay ku qaydayaan waxayna deliishanayaan xadiidka yaziid ibnu alswad ee sheekhu tilmaamay oon soo marnay oo nebigu wuxu uhi sal alay waslam uma aataytumaa masjida jamaacatin fa sallaya maaha koox meel isaga tukanaysa inaad isaga xidhato haddana adoo salaaddii tukaday ama meel mawlaca ku tukanaysa ama guriba ku tukanaysa ama maqaayad ku tukanaysa ee qolada aad la tukani waa haddii masaajid jamaaca tukanaysa aad soo haleesho wa saasuu tilmaamaya xadiidka can abi darin baa laga warin xadiidka macnahaas wa cubaadata bnu saamitna waa laga warin wa yaziid ibnu alswadna waa laga warin can inebiy bay ka warinayaan dhammaantood sal alla alay wasalam waqad sabaqa axaadiistaasi dhammaanteed way soo hormartay xadiidka abu dar iyo cubaadatu bnu saamid labaduba waxay ku soo hormareen abwaabtii lagaga hadlayay awqaatu salaa weliba waxay ku soo hormareen bacdu yani baabu man adraka bacda asalaati fi lwaqti halkaasay ku soo hormareen amaa xadiidka yaziid ibnu lswad isaguna wuxuu ku soo hormaray baabu ruksa fii icaadati اljamaca ma fogeynkaas isaguna halkaasuu kusoo hormaray axaadiistaa marka bedelkuu soo celin lahaayoo mar kale kuu sheegi lahaa wuxuu ku leeyahay waan soo marnay waanan soo sheegnay haddaad rabto meeshii aan ku soo marnay ugu laabo intaasuu kaga baxay waan ilmixjan ibni اldrac qaala wuxuu ihi ataytu nabiya nebigaan u imid sal اl alay waslam walxaal huwa nebigu fi lmasjidi masaajidka dhexdiisa uu joogo nabigoo masaajidka dhex jooga ayaanu mid buuri faxadarat isalaatu salaaddii baa soo xaadirtay fa sallaa nebigu waa tukaday sal alay slam yacnii wuxuu ka wadaa walam usalli aniguna ma tukanin meel buu iska fadhiistay salaaddii oo la tukanayo isaguna halkiisaasu iska fadhiistay fa qaala lii markaasuu nebigu wuxuu ugu yidhi sal alay wasalam alaa sallayta maa tukatid yani maxaa u tukan weyda maxaa waxay qultu waxaa ya rasuul allah rasuulka ilaahayow innii anigu qad sallaytu waan tukaday fi raxli gurigaan kusoo tukaday uma kadibna ataytuka markaasaan kugu imid gurigaygaan kusoo tukaday kadib baan masaajidka imid qaala nebigu wuxu uhi sal lay waslam faidaa ji'ta markaa timaado idaa goortii ji'ta aad timaado adoo soo tukaday fasalli tuko macahum dadka tukanaya la tuko wajcalhaa waxaadna ka dhigtaa middan dambe naafilatan sunno ka dhig ayib maxaa la diidan yahay waxaa la diidan yahay inaad u muuqato muslimiin tukanaya oo masaajid ku tukanaya inaad meeshaa iska fadhido maxaa laguu qaadanaya taariku salaad soo ma ah, taariku salaad war kan kan anaaba arkayo maalin iyagoo dadku tukanaya yuu iska fadhiyey oo balaahi ku dhacdayga maxaa masaajidka keenay hadduusan dadka la tukanaya ah. marka maxaa imaanaya in lagu tuhmo soo ma hadyigii nebiguna wuxuu ahaa inuu ruuxu ka fogaado naftiisana ka fogeeyo mawaatinu tuham soo ma meelaha tuhmada keeni kara inuu ka fogeeyo waa midda labaade inaad gooni iska fadhiisatoo dad meelaha iska fadhfadhiyaan qaarna tukanayaan nooc waxay tilmaamaysaa qaybsanaan iyo tafaraaruqa suuradaasina suuro sax ma ah. waxyaalahaas baa marka laga cararayo oo la tuka dadka khayr iyo baraka iyo ziyaade iyo waxay kuu tahay sunne taasaa laga wada rawaxa wariyey xadiidka axmedu axmed baa wariyey xadiidkani wuxuu ku wareegayaa oo sanadkiisu ku wareegaysanayaa nin la yidhaahdo busri bnu mixjan oo uusan ka warinin nin la yidhaahdo yaziid ibnu aslam unbaa wax ka wariyey cid tawhiiqisayna ma jiron ibni xibbaan ka ahayn saas daraaddeed baa alimaamu dahabi fi lmiisaan wuxuu leeyahay waa ninaan la aqoonin hayru macruuf buu leeyahay ayb busr ibnu mixjankaa waay waa majhuul saas daraaddeed sanadku waa daciif ayib sa ay tahay xadiidka waxaa taxsiininaya sheekh shucayb alqarnaud xaakimna wuuba saxiixinaya waxaa dhici karaysa waxay ku xoojinayaan axaadiista kale faraha badanee sugan ee tilmaamaysa jamaacad dambe haddaad soo gaadho la tuko sunnay kuu noqonay macnaha xadiidka ayaa waxaa kutusaysa axaadiis fara badoodna sugan marka sanadkee dacfigiisa waxaa kabayo xoojinaya axaadiistaa kale saasay ku taxsiininayaan ama ku saxiixinayaan marka wa can sulaymaan waxaa laga warin mawlaa maymuunata ahaa qaala wuxuu yidhi ataytu waxaan imid buu yidhi cala bni cumara ibni cumar baan kor yaan u imid buu yidhi walxaal huwa ibnu cumar bilbalaati uu ku sugan yahay meesha balaat la yidhaha balaatku waxay ahayd aslubalaadka waxaa la yidhaahdaa waa bahalkan aan idhaahno ee muxuu ahaay mutleelka mutleelka ama marmarka maxaa kaloo loo yaqaanaa ya ya mutleel iyo marmar iyo kaasaa balaadka asalkiisa la yidhaha laakiin hadda waxaa laga wadaa balaadka waxaa laga wadaa meel uu isagu ku goglanaa oo u dhaxaysay masaajidka nebiga sal lla alay waslam iyo suuqa masaajidka iyo suuqa meel u dhaxaysay ayaa magaca lahayd isagaana ku goglanaa meeshaasuu marka joogay ninka la yidhaahdo cabdulaahi bni cumar oon ku soo maray buu leeyay ayb qaala wuxuu idhi ataytu cala bni cumar ibni cumar baan u imid buu yidhi wahuwa bilbalaaqi isagoo meeshaa ku sugan walxaal wa qowmun dadna yusalluuna ay tukanayaan filmasjidi masaajidka ay ku tukanayaan isagoo meesha joogaan dadna masaajidkay joogaanoo salaad bay ku jiraan faqultu markaasa waxaan idhi maa yamnacuka maxaa kuu diidaya an tusalliya inaad tukato maca annaasi dadka la jirankooda maa dadka la tukatid maxaa meesha kudhigay qaala markaasaa wuxuu yidhi innii anugu samictu waxaan maqlay rasuula allahi sala allahu calayhi waaalih wasalam oo yaquulu leh laa tusalluu ha tukanina salaatan salaad ha tukanina fii yowmin maalin dhexdii hal maalin dhexdii maratayni laba goor ha tukanina ayib hal salaad ah maalin laba goor ha soo celinina rawaa waxaa wariyey axmed وأbu dawuud والنasaaئي ayb xadiidkaasi waa xadiid صaxiixa waxaa صaxiixinaya alxaafid ibnu sakan wakadalika ibnu khusayb ibn xibaan baa صaxiixaynkooda ku soo saaray alimaam الnawowi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan sheekh albaanina wuxuu leeyahay xasanu صaxiix ayb xadiidkan lafdiga nasaa'i waxa weeye laa tucaadu الsalaaةu fii yowmi maratayn salaad lama soo celiyo hal maalin dhexdii laba goor lama soo celiyo yaan la soo celinin waay maxaa laga wadaa duhur baa tukatay isla maalinkaa dhexdiisa haddana duhurkii inaad tukato ha samaynin soo ma yacni waxa weeye maqrib baa tukatay isla habeenka dhexdiisa maqrib labaad ha tukanin ilaa maalinka dambe la gaadhiyo xilliga maqribkii labaad saasaa laga wadaa ayib xadiidkan waxaa deliishanaya culimmada qabta salaad haddaaba tukato farad oo waajib ah jamaaco kasta haddaad dib ka hesho ma soo celinaysa oo waxay leeyihiin xataa haddaad gurigaaga adoo keligii keligaaga kusoo tukatood masaajid timaado masaajidkiina jamaacadii la tukanayo jamaacadaasi waa toodii taadiina waa tukatay inaad soo celisana waxaa ka hor imaanaya xadiidkan dhahaya maalin hal maalin ah salaad laba goor ha tukanina duurkaagi waad soo tukatay jamaacadan maxaad ula xidhan ilan taadii adiga ilaahay kugula waaba tukatay tu labaad baan tukanayaa dee xadiiskanaaba diidanba ah, qoladii horey marka ka hor jeedaan oo xadiiskanay deliishanaya ayib sida sawaabka waxa weeye xadiidkan iyo axaadiista hore iskama hor imaanayaan isku meel bay u jeedaan laakiin say isu waafaqsan yihiin waa waxay isu waafaqsan yihiin xadiidkani wuxuu ka hadlayaa salaad farada intaad tukato isla iyadii oo farada inaad soo celiso soo ma annagana maxaan ka hadlaynaa tii hore waajib bay ahayd tan dambeed tukanaysana waa sunno soo ma xadiiskanina waajibkii laf ahaantiisii laba goor ha soo celinuu ka hadlayaa axaadiistan kalena waxay ka hadlaysaa waajibkaagii sax jaa waa tukatay laakiin sunno dadkan la tuko marka iskama hor imaanayaan midba meel buu ku saabsan yahay sidaa waa laysku waafajiyaa waxaa kaloo laysku waafajiyaa in la yidhaahdo laa tusalluu salaatan fii yowmin maratayni waa caam axaadiistan kale ee ka hadlaysa jamaacada labaad la tuko sunnana waa khaas walaa tacaaruda bayna caamin wa khaas nas khaas ahoo meel khaasa ku saabsan iyo nas caam ah hadday macnahaan iska hor yimaadaan naska khaaskaana meeshiisaa khaaska loogu camalfali naska caamka ana meelaha kalaa loogu camalfali saasaa la waafajin marka axaadiistan kale waxaan ugu camalfalaynaa suurada ah haddaad intaad salaad keligaa tukato jamaaca soo gaadho suuradaa iyada axaadiistaa khaaskaa ku soo aroortay wixii taa ka soo hadhay suuradaa ka soo hadhayna waxaan ku camalfalaynaa laa tusalluu salaatan fii yowmin maratayn cumuumka xadiidkan ku camalfalayn waa baab yani baab min baab takhsiis iyo iyo cumuum iyo takhsiis waay sidaana culimaa isku waafajinaysa si la yidhaahdaba adiga axaadiistu iskama hor imaanayso baabu lacdaari cudurdaaladii buu baab u yahay fii tarki ljamaacati jamaacada ka tegitaankeeda cudurdaarka u ah jamaacadii inaad ka tagto ood gurigaaga isaga tukato waxaa jira waxyaabo cudurdaara oo keeni kara asbaab waxaa jirta ruuxa ay kaga dhacayso jamaacadu ilan waxaan soo sheegnay marba haddaad nin tahay aadaankana maqlayso inaad jamaacada timaaddo waa waajib sidaasaan raajixa ma jirtaa asbaab marka jamaacada waajibnimadeeda iga ridaysa oon gurigayga isaga tukan karo markaa taasuu ka hadlaya alacdaari cudurdaaradii fii tarki ljamaacati jamaacada ka tegitaankeeda cudurdaarka u ahaa ayuu baabu yahay can ibni cumar radia allahu tacala canhuma can nabiyi sala allahu alayh waalih wasalam anahu nabigu annahu nebigu kaana wuxuu ahaa ya'muru mid amra almunaadiya mu'adinka wuxuu amri jiray mu'adinka ayuu amri jiray fa markaasuu aadaami jiray oo dadka ugu yeedhi jiray bisalaati salaada yunaadii wuxuu ku dhawaaqi jiray ood uu yacni ku aadaami jiray salluu fii rixaalikum war guryihiina ku tukada fi alleylati habeenkii dhexdiisa albaaridati ee qaboweyd wa fi alleylati iyo habeenkii dhexdiisa almutiirati ee roobka lahayd fi safari safarka dhexdiisa muttafaqun calayh ayib yacni markii uu mu'adinku aadaamayo ayuu nebigu wuxuu amri jiray inuu yidhaahdo war guryihiina ku tukadaay waa markii habeenku uu qabow daran jiro ama roob da'ayo alleyla almuira waa habeenka roobka badani da'ba ama roobku da'ayo waay ayb safar buu ku qayday laakiin qaydkaasi cinda aljumhuur laazim ma ah xataa haddaan safar la ahayn acdaartani waa qaa'im riwaayada bukhaari waxay ku dartay uma yaquulu calaa aharihi aw irihi adaanka gadaashiisa baa wuxuu leeyahay alaa salluu fi rixaal aadaanka gadaashiisa ayib riwaayadaasi waxay ku caddahay marka alaa salluu fi rixaal xaggay aadaanka ka gelaysaa aadaanka gadaashiisay gelaysaa baa ku cad kadalika muslimna waxay ku caddahay iyadana lafdigeedu yahay fii aakhiri nidaa'ihi aadaankiisa aakhirkiisa aadaanka gebagabadiisa ayuu leeyahay salluu fi rixaal alaa salluu fi rixaal ayib taasi waa mid oo xadiiskaasi waxaynu haynaa xilliga inay ka mid tahay asbaabta cudurdaarka ee jamaacada ruuxa ka ridi karta ee keeni karta inuu ruqso u helo gurigiisa inuu isaga tukado haddii qabow daran jiro ama roob da-ayo si ruqsadaasi dadka loo siiyana aadaanka waa in loo sheegoo la yidhaahdo guryihiinna ku tukadaay salluu fi rixaal alaa salluu fi rixaal way macana ama assalaatu fi rixaal meesha deegaankaa degantihin ku tukada way macana ayib wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi kharajnaa waan baxnay maca rasuuli illahi sal lay slam nabiga la jirankiisa fii safarin safar baan u baxnay fa mutirnaa waana la roobeeyey roob baan ugu daayay fa qaala markaasaa nebigu wuxu yidhi sal lay waslam liyusalli ha tukado man shaaa ciddii rabto minkum idinka idinka midi fii raxlihi gurigiisa ha ku tukado raxliga waa meeshaa degan tahay meeshuu degan yahay deegaankiisa ha ku tukado rawaxa wariyey axmed wa muslim wa abu daawuud waatirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiix xadiidkaasi isagana wuxuu tilmaamayaa roobku markuu do-o inuu ruuxu hadduu rabo ku tukan karo gurigiisa meeshaa maxaa ka muuqata man shaaa minkum man shaaa ciddii rabto waa ciddii rabto isa soo dhibto masaajidka kusoo tukatana waa khayr a yacnii inaad masaajidka timaadood isoo dhibto roobka soo jiidho iyo muxuu ahaay eh, dhoobada iyo waa casiima haddaad ruksada qaadatood gurigaaga isaga tukatana waa idan iyo fududayn sharciya labadabana ilahay waa jecelyahay casiimada in la qaato suu u jecel yahay buu u jecel yahay ruksadiisana in la qaato oo meelaha shareecadu fudaydka bixisay fudaydka in laga faaidaysto manaa oo la qaato saas manaa ayb wacan ibni cabaasin radi allahu tacaala canhuma anahu isagu qaala wuxuu yidhi ibni cabaas limu'adinihi ninkii u aadaamayay wuxuu ku yidhi fii yowmin maalin matiirin oo roob badan maalin roob leh ayuu wuxuu ku yidhi ibnu cabbaas idaa goortii qulta aad tidhaahda niyo ashhadu anna muxammadan rasuulu llah saa markaad halkaa marayso aadaanka falaa taqul ha dhihin xaya cala asalaa war salaada u kaalaya ha dhihin qulse waxaad dhahdaa beddelkeeda salluu fii buyuutikum war guryihiinna ku tukada meeshaad dhihi lahda xaya cala asalaa xaya cala alfalaax waa kaalaya moogta waa kaalaya beddelka intaad meesha ka saarto meeshii kaalaya aad dhihi lahayd guryaha ku tukada dheh ah. ha isku darin kaalaya iyo guryaha ku tukada ah. haddaad tidhahda xaya cala asalaa xaya cala alfalaax war kaalaya waa haddana dib waxaad ka tidhaahdo salluu fi raxaali guryaha ku tukada dee adaana wareeriyeyba soo maha guryaha ku tukalay haddana kaalaya ha isku darin buu leey cabdullahi bn cabbaas saas saasuu leey ayib idaa qulta haddaad tidhaahdo ashhadu anna muxamadan rasuulu falaa taqul hadhihin xaya cala aلsalaa qul waxaase tidhaahdaa salluu fii buyuutikum qaala wuxuu yidhi fakaana naasu dad fakaana annaasa waaba iyagoo dadkii istankaruu inkiray daalika arrinka waa qoonsadeen ah, xoogaa dadku yaani sunnadii baa laga yara fogaado dadku inta badan jamaahiirtu aqoon uma leh sunnada marka waxoogaa waxaa la qoonsadoo la inkiray aadaankiioo qaar laga tegay waxayna garanayninna lagu soo daray war salluu fi rixaal xaggay ka timid xaya cala asalaa xaya cala alfalax salaaddii laga saaray maxay tahay salaadani ah, saas way maana ayb faqaala ibnu cabbaas wuxuu yidhi atacjabuuna ma la yaabaysaan min haada kan maad la yaabantihin ma arrintanaad la yaabantihin hawa qad facala waxaa sameeyey buu idhi daakan man cid huwa isaguba khayrun minii aniga iga khayr badan sidan waxaa yeelay cid aniga iga khayr badan oo yuu yahay yacnii wuxuu ka wadaa annabiya sala allahu calayhi waaalih wasalam nebigaa sameeyey ee daraa idinku dhacday lamaydaan yaabteen wey macnaha laakiin sunnadii nebigeydaan garanayn ina aljumucata jumcadu casmatun waa waajib go-an waajib go-an waay xugum go-an weeyaan wa innii aniguna karihtu waxaan kahday an uxrijakum inaan cidhiidhi iyo mashaqo idin geliyo ayib oo see ah oo fa tamshuu aad socotaan fi tiini dhoobada wadaxadi iyo simbiriraxada ah, intaan idin soo dhibon cidhiidhi idin geliyoon idin yeedho xayaalmuadinahu kii uu aadaamahayey aadaamihiisii fii yowmi jumucatin maalin jumca ayuu amray fii yowmin matiirin maalin roob leh binaxwihi xadiidka wax la mid binaxwihi naxw alxadiid saabiq waay xadiidkaa mid la mida ah, marka maalintu inay jumco ahayd roobna da'ayey salaadda uu leeyahay guryihiinna ku tukadana waa salaaddii jumcada guryihiinna ku tukada sheekhu muxuu inoo baabeeyey bimacnaa jumcada iyo jamaacaadkuba cudurdaarradani waa wada ridayaan qabowga daran iyo roobka daran iyo sida xadiis kale ku sugan dabaysha dabayshana xadiis baa ku sugnaa cinda abi cawaana isagana dabayshana wuu keenay ayib acdaarta ay sheegaan bay culimadu ka mid tahay culimmada qaar ka mida intaa way ka siyaadiyaan madaahibtu way ku kala gedisan yihiinoo waxay ku daraan sidoo kaleeto dhoobada dhulku hadduu dhoobo leeyahay oo dadku mashaqo iyo dhib kala kulmayaan dhoobada inay soo jiidhaan ayadana acdaartay ku daraan acdaartay ku daraan saas man ayb su-aasha isweydiinta le waxay tahay marka xaggee bay gelaysaa salluu fi rixaal ama asalaatu fi rixaal xaggee gelaysaa aadaanka xadiidka hore waxaa ka muuqda aadaanka inta la dhammaystiro markuu aadaanku gebagaba yahay aakhirkiisa in la leeyahay alaa salluu fi rixaal oo markaa dee aadaankii oo dhammaystiran oo ah xaya cala asalaa xaya cala asalaa xaya cala alfalax xaya cala alfalax waa la soo wadayaa yacni waxa weeyaan ashhadu an laa ilaaha ila allah halkaa marka la joogo may laa ilaaha ila allah marka la joogo aadaanka la dhammeeyo ayuu markaa wuxuu leeyahay salluu fi rixaal salluu fi rixaal waa daahirka axaadiistaa hore waay ayib ishkaal ah waxaa imaanaya kii ibni cabbaas uu tilmaamahayo dadkii waad u yeedheen haddana guryaha ku tukadaad dhahdeen say isu waafaqaysaa waay waxaa iswaafajiyey culimmada qaarkoodo ibnu khusayma iyo kayrkiibaa iswaafajiyo waxay leeyihiin waxaa laga wadaa waxaan ujeeda ibni xajar ibnu xajar ibnu xajar baa iswaafajiyo wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa labada xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo kaalaya ah ciddii imaan rabta ayay u taallaa war ninkiinnii imaan rabow imow ninkii ruksada qaadanayana maxaa u yaalla alaa salluu fi rixaal labadii qoloba war baa loo jeediyey soo ma ninkii casimada qaadanayo masaajidka imaan rabayna war imow baa la yidhi ninkii gurigiisa ku tukan rabayna gurigaaga isaga tukaa la yidhi hadalku marka labadooda u kala dhacaya wax iska hor imaanaya maa hal nin uma jeedinin war imow haddana iska joog ma dheh laakiin dadkii baan idhi war imaanahayowna kaalaya war raba inay gurigiisa isaga tukadaan oo isaga tukada warka saasuu u kala dhacaya ibnu xajar saasuu isku waafajiyey macnaheeduna waxa weeyaan labadaba waa la wada dhihi ayib xadiidkan cabdillahi bn cabbaas baa marka wuxuu tilmaamayaa in aan la dhahayninoo xayacalada xaya cala asalaa xaya cala alfalaax meesha laga saarayo oo bedelkeeda la gelinayo salluu fi rixaal cabdullahi bni cabbaasna nebiguu ka warinaya sal alla alay waslam marka kan dambe ayaa mufasir laga dhigi karaa oo riwaayaadka hore ee mujmalka faahfaahiyey ama caddeeyey meesha la gelinayo sidaana saad moodaa inay raajix tahay in xaycalataynka inta meesha laga saaro booskooda la geliyo salluu fi rixaal ayib sidaa cabdullahi bni cabaas markuu sunnada ku camal falay ay dad ula yaabeen baa haddana masaajidkeenna dad badan ula yaaban yihin soo ma alaa salluu fi rixaal markii la yidhaah wahaabiyadii war cusub bay keeneen bay dhaheen nimankan meeshan war cusub bay keeneen aadaankii waa bedeleen imtixaanka jiraayo waxa weeye haddii aadan sunnadii nebigaba aadan war ka haynin oo aad miisaan ka dhigto un waxaad arki jirtay waxaad arki jirtay un war waxaan maanaaan arki jirin saas daraaddeed diin ma ah war waxaad arki jirtay miisaan ma ah waxaadan arki jirinna miisaan ma ah mujtamac baad ku dhex noolay wax diinta ka midana waa ku dhaqmi jireen waxna waa ka maqnaa soo ma wixii aad arki jirta waxna waa saxsanaayeen waxna waa khaldanaayeen waxna waa maqnaayeen ee waxa waxaa la raacaa waxani xaggee buu ku salaysan yahay aayad qur-aana ma ku sugan yahay sunno nebi ma ku sugan yahay saxaabadii ma ka sugan yahay hadday sugnaato soomaali ma aqoonin war ma ah oo soomaali muslimiinta maxay uga dhigantaa sideedaba ya tiradiinna muslimiinta intooda kale marka laysku daro maxaad uga dhigantaa soo dad yar ma tihin haddaad tidhaahdaan annagaa miisaan ah waxaana arki jirinna waa khaldanya xataa muslimiinta kale isku raacaan ma saxba sax maaha warkaasi war saxa maaha ninka yidhina nin meel culus haysta maaha waa nin iska hadlay marka sunnadaasi waa saas wacan ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaal wuxuu yidhi waxaa kalou keeni doonaa sidoo kaleeto salaadaha la jamcinayo xilliga ay jirto acdaartu iyadana baabkeedu ku keeni doonaa abwaab waxaa jirta u kaga hadli doono salaadaha la jamcinayo xilliga roobku da'ayo iyo xilliga acdaartu ay jirto iyo xilliga mashaqadu jirto oo iyadana lala yaaban yahay bal iskaba dhaafay masaajidda eh, muxuu ahaayey qolyahan muxuu ahaayey iska eh, madhabkan taqliidiga iska ah xataa masaajidda sunnada qaar baaba la yaabanba salaadahan la jamcinayo oo wadaadadii qaar ka mid ahba laga yaaba inay safka ka baxaan oy ka cararaan ah, masaladaana waa u tegi doonaa insha allah tacala xaggee salka u haysa baabkeedaan ugu tegi doonaa biidn illah ayb وعن بن cمر رضي الله تعالى canhuma qال وxuu hi qاal النبiyu نبigu wuxuu yihi slى الله عليه وaلiه وسلم إdaa goortii kaana uu ahaado أxaduكم midkiin cala الطacaami cuntada korkeeda markuu ahaado cuntada cunayo falaa yacjal yuusan degdegin xataa yaqdiya ilaa uu guto xaajatahu dantiisa minhu cuntada uu ka guto acaamka uu ka guto xaajadiisa iyo dantiisa wain uqiimad haba la aqimo asalaatu salaadii haba la aqime eh rawa bukhaari baa wariy adoo cunto kor fadhiya haddii salaadii la aqimo qad qaamat qad qaamat salaa la yidhaahdo cuntadaada iska wado xaajadaada ka gudo ka dherg markaad xaajadaada gudato haddaad salaaddii wax ka soo gaadhana khayr haddaadan ka soo gaadhinna iska tuko keligaa waxaa laga wadaa bimacnaa acdaarta riddo jamaacada ee wujuubkeeda kaa dulqaadaysa waxaa ka mid a ah inaad adoo cunto gacanta kula jira ama lasoo dhigoo kor fadhiya lagugu aqimo cuntadaada iska wada marka saas way macnaha ayb وعn caiشha رadي الlahu taعalى عanha qaalad waxay tidhi samictu waxaan maqlay النabiya salى الlahu عalayh wali wasalam oo yaquulu leh laa salaata salaadi ma jirto bixadrati طacaamin cunto keenitaankeeda cunto haddii la keeno salaadi ma jirto cuntada ku bilaaba iyadana danteediina ka dhammaysta salaadana dembaysiiya walaa huwa walxaal huwa walaa huwa isaga oo yudaaficu celcelinhayoo reebreebaya alahbatayni labadii xumaa labadii liitay isagoo reebreebayana salaadii ma jirto walaa salaata salaadii ma jirto wa huwa isaga oo yudaaficu musalligu celcelinayoo reebreebayoo riixriixaya alahbatayni labada xunxun labada xunxun maxaa yidhi waa saxradiiyo kaadida kaadi buu reebreebayaa oo haysa ama saxaraa hayso oo celcelinahaya ah, naf baa haysa xaaqin waay xaaladdaa iyada ana salaadii ma jirta bu nabg sl lay slm rawaw axmed baa wa muslim wa abu daawuud bimacnaa waxa weeye hadday xaaja ku hayso waxba soo ordin hana soo degdegin xaajadaada soo guda isa soo khafiifi ma garatay musqushaada soo musqulayso soo danayso adoo soo fududaaday salaada tuko xataa jamaacadu haba ku dhaaftaba laakiin adoo rafaadsan oo khushuucdaadii iyo salaadaadii oo dhan uun ku rafaadsan celcelinta un yayna kaa soo bixun haddii salaad aad tukatay waa salaad khushuuc la-aan soo ma waxaa laga cabiray wa huwa yudaafic marka aan la ogolayn waxa weeye waa markay ku soo riixayaan ood aadna riixayso laakiin waxoogaa marka haddii uun ku yaro hayso wax culays oo badanna ayna kugu haynin xadiisku markaasi ma sheegayo marka waa salaadaada waa tukani a markay culays iyo dhib kugu hayaan waay markaa jamaacada isaga soo tuk soo soo xaaja gudo saas way macanaha wacan abi darda qaala wuxuu idhi min fiqhi rajuli yacni waxaasoo dhan waxaa laga wadaa waxay ku imaanaysaa salaadda qodobkeeda ugu muhiimsan waxaa ka mid a ah ama lafdhabarba u ah khushuucda ajirka aad salaadaada ka helaysana wuxuu ku xidhan yahay kolba qadarka aada ku khushuucday oo qalbigaagu joogo dadka qaarkood salaadiisa waxay ka helayaan toban meelood meel le'anna qalbigiisaa intaa joogay qaarkood sagaal meelood meel qaarkood nis bay ka helayaan qaar salaadiiyo buuxda ajirkeeday helayaan le'anna waxa weeye kolba intii qalbigaagu joogay qaar qalbigu maba joogaba hal ragcad xataa ma jooga soo ma jiraan qaar salaada sidaa loo galo suuqa aadaa jira oo xisaabtii ka halowday oo dhan markaa uun hagaajiya marka yacni waxa weeye maadaama loo baahan yahay salaaddii inaad ku khushuucdo ajirkaaguna uu ku xidhan yahay kolba intaad ku khushuucdo wixii khushuucda dhimaya oo dhan baa la diidanya a ah, saasuu maanaa waatan soo marnay oo wixii dadka khushuucda ka qaadaya gogol yacni dadka ay ku ku mashquulayaan ama ma ahe e, derbiga masjidkoo la qurqurxiyo lagu mashquulayo kullu daalika waa kii la diiday waxaa la diiday haddana ruuxu markuu salaada soo galayo jamaacada soo aadayo waxaa la diiday wixii mashquulin karaya xaajadaas haysa iyo cunto uu ka soo tegey iyo ilaan cuntadiioo laguu soo dhigay haddaad ka soo tagto salaada soo aado qalbigaagu cuntadii buu jiraa lafihii unbaa meesha noo taagan annaga qalbiga cuntadii buu la jiraa marka cuntada soo cun waa ayb wacan abidarda radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi min fiqhi rajuli ninka fiqhigiisa waxaa ka mida fahamkiisa uu diinta fahamsan yahay waxaa ka mida iqbaaluhu qaabilidiisa iyo ujeedsigiisa calaa xaajati xaajadiisa uu qaabilo xataa yuqbila ilaa uu qaabilo calaa salaatihi salaadiisa uu qaabilo walxaal qalbuhu qalbigiisu faariqun uu yahay mid bannaan salaadii ilaa uu salaada soo qaabilo oo salaadiisa galo qalbigiisaoon wax kale ku mashquulsanayn fiqigay ka midta hadday masaladu tahay un iga rid iska rid un idhaafi un hadday tahay meeshay dooni ha ka dhacdee taasi fiqi maaha laakiin fiqigu waxa weeyaan iyo fahamka diineed waxaa ku tusaya inuu ruuxu xaajadiisa iyo dantiisa haysa ku mashquulo oo xaaji gudashada buu ka wadaa kaayada iyo saxarada iyo cuntada iyo kuwaa soo arooray wey si uu salaadiisa u qaabilo markuu galo isagoo qalbigu uusan meel kale jirin wa qalbuhu faarig wax kaloo dhan uu ka bannaan yahay faaridkay dakarahu waxaa sheegay xadiidkaasi ama aharkaasi albukhaariyu baa sheegay fii saxiixihi culimmada qaar ka mid ah waajib bay ka dhigayaan cuntadaada inaad ku hormarto waa waajib bay leeyihin maxaa yeelay nahyi baa ku yimidoo falaa yacjal nahyiguna taxriim buu faa'iideeya lafdi kale amar baa ku yimidoo amarku wujuub buu faa'iideeyaa marka waa waajib bay dhaheen inaad cuntadaada iska cunto oo salaadda inaad soo aadaaba khalada ood cuntada ka soo tagto qaarna waxay leeyihiin war waajib ha gaadhsiinine waa uun sunno dhah ah, hadduu ka soo tagoo tukadana sunnuu ka tegey hadduu cuntadiisii ku hormarana sunnuu ku hormaraye waajib weeye ka daaya oo ninka ka soo tegay dembi ha gelinina qolana way kala qaadayaanoo waxay leeyihiin laba aan u kala qaadno cuntada marka lasoo dhigay inaad baahan tahay oo xaaja ku hayso xoogaa gaajaa ku hayso iyo inaad deregsan tahay oo sida ree magaalkan uun yacni uun muxuu ahaayey eh, cuntadu iyo cunitaankeedu mar dhow buu cunay mar dhow buu shaah cabbay mar dhow buu yacni juus iyo biyo uu cabbay xoogaa uun iska qadee mooyaane aadba uma hayso aad ba uma hayso marka haddaan yaani baahi badanba ku hayn ninkaasi jamaacada ha hormariyo ninkii waxoogaa gaajaysanoo baahi haysana cuntada ha hormariyo tafsiilkaasi culimaa gelisay laakiin daliil ma leh saa in loo kala qaado daliil ma leh saas daraaddeed mas'alada in sideeda loo daayo mid gaajaysan iyo mid kale lama kala qaadine saa hore ha loo daayo macnaha sidaasaa daahirka axaadiista ka muuqata abwaabu limaamati wa sifatu ala'imma imaamnimada iyo imaamyada sifadooda baabu man axaqu bilimaamati imaamnimada yaa ugu xaqnimo badan inuu dadka tujiyo oo imaam noqdo yaa u xaqnimo badan waxaa laga wadaa xaalad la doonayo in masaajidka imaam loo sameeyo see loo kala hormarinayaa ama meel bay isugu yimaadeen uusan midna midka kaleeto ka xaq lahayn koebaa salaada ku hormaraya oo imaam laga dhiganaya waxaan ku jirin masaajid imaam joogto a ah leh ama mu'adin joogto a ah leh ma aha wax laga hadlayo imaam joogtuu leeyahay imaamkiisaa tuja mu'adin joogtuu leeyahay mu'adinkiisaa u aadaami ee waxa laga hadlayo waa wax markaa ay ka furan tahay kee la hormariyaa ama markaasaa imaam loo samayn rabaa ama meel bay isugu yimaadeenoo markaasaa la leeyahay kee ina tujiya kee u xaqnimo badanoo le marka keen hormarina can abi saciidin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu yidhi idaa goortii kaanuu ay hadaan alaaatan saddex ruux falya ha tujiyo axaduhum midkood wa axaquhum kooda ugu xaqnimo badan bilimaamati imaamnimadana aqra'uhum waa midka qur'aanka ugu badiya aqra'uhum ay akaruhum qur'aanan waa sida riwaayadka qaarkood ku yimi midka qur ugu badiya ugu qur badan waa rawaxa wariye axmed baa wariyey wamuslim waannasaa'iyu wacan abi mascuudin cuqbat bni camrin qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam rasuulku wuxuu ya yaummu waxaa imaam u noqonaya alqowma dadka ama ragga aqra'uhum midka ugu qur-aan badan ama ugu akhris badan likitaabi illahi ilahay kitaabkiisa midka ugu akhris fiican ugu akhris badan ugu qur-aan badan alla kitaabkiisa fain kaanuu hadday yihiin qowmku ama ragga wada tukanayaay fi lqiraa'ati akhrinta dhexdeeda sawaa'an kuwa ku siman kulli waa wada qaari dhinac walbana waa ka siman yihin see loo kala hormarinayaa fa aclamuhum baa markaa yani e, e, yaa u xaq leh ayaa imaam u noqonaya fayaummuhum waxaa imaam u noqonaya aclamuhum kooda ugu yaqaana bisunnati sunnada nebiga sal alay slam hadday qur-aanka iyo qiraa'ada ku sinaadaan sunnada nebiga koodee ugu yaqaanaa markaa la odhanaya leesh lianna axkaamta salaaddu badankeed iyo tafaasiisheedu sunnadii axaadiistay ku timid sooma qur-aanka waxaa ku yimid tukada iyo awqaadda salaada oo wax laga tilmaamay soo ma laakiin axkaamta salaadaha xaggay ku timid axaadiista nebigay ku timid sal lla alay slam saas daraaddeed fa aclamuhum bisunnati sunnada ninka ugu yaqaana waa axkaamtii ah fa in kaanuu hadday yihiin fi sunnati yani axaadiistii oo axkaamtii baa ku jirta macnaha iyo fiqigii fain kaanuu hadday noqdaan fi sunnati sunnada dhexdeeda sawaa'an kuwa ku siman yani sunnadana hadday ku sinaadaan oo isku sibay sunnada u yaqaanaan waa la kala rajixi kari waaye waa la kala hormarin kari waaye fa aqdamuhum baa tujinaya kooda ugu horrayn badan hijratan xagga hijrada hadday yihiin dad soo hijrooday oo dalkoodii iyo deegaankoodii ilaahay dartii uga cararay gaalnimo ama fisqi ama intay uga tageen islaamnimo iyo diin la cararay dad noocaasoo hijrooday hadday yihiin hijro ahaankoodii ugu soo hortegay ee hijro ahaan ugu horreeyey kaasaa markaa imaamu noqonaya waa masiya marka leanna ninka kaasoo hijro horreeyey waxbuu kula dheri ah, wasaabiquuna alwaluuna waa lagaa horeeya ah, saas weeyaan xaalad aadan adugu danahaaga isaga jirtay ama laga yaababa inuu gaalnimo iyo ruuxu ku sugnaa buu ninkani intuu soo hormaray oo wixiisii ka soo tegay buu diinta garab istaagay marka adoo dib ka soo rucleeyey ma soo gaari kartid laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu soo ma raggii xilligaa baahidu jirto muslimiintu yaraayeenoo cadaadisku jirayoo xooluhi jirinoo la rafaadsanaa oo raggii xilligaa soo dhaman adeegay iyo mar islaamku xoogaystay nin dib ka yimid oo futuuxaad dhaceen war ma sinaan kartaan baa lai ukaadiye taas maana ayb marka fa aqdamhum hijratan baa markaa tujinaya in kaanuu hadday yihiin fi lhijrati hijrada dhexeedana sawaa'an kuwa ku siman oo hal mar bay soo wada hijroodeen fa aqdamuhum baa markaa imaam u noqonaya kooda ugu horaynta badan sinan xagga da'da marka waxaa imaanayaa keen kee inoogu da'weyn lanna da'du fi sharca fi sharci waxay leedahay yani ictibaarteeday leedahay waxay ka mid tahay min asbaabi atarjiix bay ka mid tahay dhinacyada kaloo dhan hadii lagu sinaado wuxuu nebigu uri sl ly slam walaa ya'umanna yuusan imaam u noqoninoo tujinin arrajulu ninku arrajula ninka kale yuusan tujinin fii sulaanihi meesha uu madaxda ka yahay yuusan ku tujinin nin baa meeshan haysto madax ka ah guddoomiye ka ah maamulkiisii waay isaguu hoos yimaadaa adiguna safar baad ku timid inaad iska hormartoo tidhahdo waan ku tujinaya gadaal mar maya ninka meeshan suldaanka ka ka taliya ayaa tujin ama idankiisaa lagu hormari laakiin adiga kaadso haa walaa ya'ummana arajulu arajula fii sultaanihi meeshuu madaxda ka yahay waay meeshuu ka taliyo yuusan imaam ugu noqonin walaa yaqcud yuusan fadhiisanin fii beytihi ninka kale gurigiisa yuusan fadhiisanin calaa takrimatihina yuusan ku fadhi fii beytihi ninka kale gurigiisa dhexdiisa calaa takrimatihi gogoshiisa khaaska yuusan ku fadhiisanin ilaa biidnihi idankiisa mooye ilaa biidnihidu cala araajix waxay u wada noqonaysaa suldaanka iyo meesha ninku ka taliyo imaam ha ugu noqon ilaa biidnihi hadduuse kuu idmo waa tujin madaxweynihii baa jooga isagaa meesha ka taliya soomaa guddoomiyihii baa jooga wahaakadaa ninka madaxdaa joogaa tujinay hadduuse la yidhahdo war hebelow inuu hormaroo idanka bixiyo kaasaa tujinay marka ilaa biidnihi waxaa kaley u noqonaysaa walaa yaqcud fii beytii gurigiisa dhexdiisana yuusan ku fadhiisanin calaa takriimatii takriimada waxaa la yidhaahdaa waa ninka ee guriga iskale gogosha u khaaska ah gogosha u khaaska ah sariirtiisa barkintiisa waxa goonida u ah oo guriga marka la joogo isaga keliya loogu talagalo oo reerku gooni uga dhigo takriimaa la yidhahda guryaha marka la tago soo waxna looguma talagalo dadkao dhan waxna odayga reer kale soo looguma talagalo odayga reer kale waxa loogu talagalay baa takrimo la yidhahda marka sariirtiisa gogoshiisa barkintiisa goonida ah salli gooniyo ku fadhiista hadduu jiro takrimaa la yidhahda ha kaga fadhiisanin ilaa biidni saas maana haddii guriga dhexdiisa aada gashay uu jiro kursi gooniya xataa kursi gooniya guryaha qaarkood waa leeyahy oo odaygu uu leeyahy adiga waad soo gashay kursiga ha ku fadhiisanin kuwaa kale fadhiisa laakiin hadduu kuu idmo yidhahdo kursigay ku fadhiiso ku fadhiiso wahaakada labadaasay u noqonaysaa ilaa biidnihi ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ah, wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa ya'umanna yuusan tujinin alrajulu ninka alrajula ninka kale fii ahlihi ehelkiisa dhexdiisa yuusan ku tujinin waa gurigiisa walaa sulaanihi meesha uu madaxda ka yahayna yuusan ku tujinin wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan silman baa ku sugan badela sinan xadiiska markaa dib ugu noqotaan meesha uu ina yidhi fa aqdamuhum sinnan riwaayo kale waxay ka dhigaysaa faaqdamuhum silman oo waxaa laga wadaa koodii u soo horreeyey xagga islaamidda saas maana yacni marna waa da'da marna waa soo hor islaamidda marna waa soo hor hijirooshada kullu dalika weeye macnaha marka riwaayadani waxay tidhi wa fii lafdin silman bedela sinnan rawaa waxaa wariyey aljamiica xadiiskaa iyo riwaayaadkiisaa kala gedisan dhammaantood waxaa wariyey axmedu axmed baa wariyey wa muslimun iyo muslim ayib xadiidkaasi marka qaabkaasuu u tartiibiyey waana xadiidka ugu fiican uguna xoog badan axaadiista tartiibisay qaabka imaamyada ama imaam imaamka loo loogu kala xaqleeyay xadiisku sutuu tilmaamaya waxaa u xaqle ruuxa qur'aanka ugu badiya ama ugu quraan badan sidaana waxaa qabo ku tegey muxuu ahaayey alimaamu thawri iyo abu xaniifa iyo axmed waxay yidhaahdeen ruuxa ugu qur'aan badan haba laga fiqi badnaado oo cilmiga intiisa kale ha lagaga fiicnaado laakiin maadaama uu qur-aanka dadka ugu badiyo isagaa tujinaya dadka daahirka riwaayadan ay qabsadeen imaamu shaafici iyo sheekhiisii maalik ayagu waxay yidhaahdeen waxaa la hor marinayaa afqahuhum dadka meesha isugu yimi ninka fiqiga ugu yaqaan fiqiga uu yaqaano maxaa yeelay imaamu nawowi baa tacliilinaya wuxuu leeyahay maxaa yeelay qiraa'ada qur-aanka uu akhrinaya imaamku qiraa'ada waxa looga baahan karo waa wax yar laakiin fiqiga baahi weyn baa imaan karto salaadda dhexeedii baa wax ku imaan karaan qaarigii soo ma salaaddii baa xaaladii imaan kartaa markaasuu isaga dhanba qasmi oo dadkii salaadoodii qasi ilan qaab u wajaho ma garanayee sidaas daraaddeed waxay yidhaahdeen afqahuhum kooda fiqiga ugu yaqaan halkaasay mariyeen oo xadiiskan xaggeed ka maraysaan baa layidhi shaafici iyo maaligow xadiidku wuxuu yidhi aqra'uhum waxay yidhaahdeen saxaabadii nebiga sal alla wasalam ee nebiga hadalka markuu lahaa saxaabadii la joogtay ninka qur-aanka ugu yaqaanaa ugu faqiihsanaa waxaa talaasum ka dhaxeeyey qur-aanka ninka ugu yaqaanee ugu badiya baa fiqhigana ugu badiyey ficlan ma jirin wakhtigii saxaabada nin qur-aanka yaqaana haddana macnaha qur-aanka aan fahmaynin sida hadda jirtoo kale hadda waxaan helaynaa soo maaha in badan oo xufaad ah oo qur-aanka xifdisan oon i dhahayn i aan istaagaynin haddana maca daalika hal kelima laga yaabo inuusan qur-aan ka fahamsanayn ma jirin marka xilligii saxaabada iyo salafka maxaa yeele xilliga hore ay qur-aankaba baranayaan waxay isla baran jireen sida aharkii cabdiraxmaan asulami uu tilmaamayo hal mar waxay isla baran jireen qur'aanka akhrintiisa cilmigiisa iyo camalkiisa bay hal mar isla qaadan jireen marka ma jirin qaari aan haddana faqiih ahayn ma jirin imaam shaaficiya marka halkaasay marinaya laakiin waxaa radinaya oo ra'yigoodaasi ka hor imaanaya fain kaanuu fi اlqiraa'ati sawaaءan faaclamuhum bisunna lafdigaasaa diidaya maxaa yeelay fiqhigu sunnaduu u badnaa salaadda fiqhigeedu sunnaduu ku jiray haddii marka laga wado aqra'hum afqahuhum haddii laga wado lagama daba keeneen fain kaanuu fi lqiraa'ati sawaan faaclamuhum bisunna lianna fiqhiga salaada badankeed sunnaduu ku jiray meeshaa waxaa raajixa marka qolyaha dhahaya aqra'uhum ay akaruhum qur'aana kaasaa hormaray oo ra'yiga ama madhabka abu xaniifa iyo axmed iyo ayaa xoog badan saas way macnaa warawaa wuxuu wariyey buu uhi saciid ibnu mansuur wuxuu wariyey wa rawaahu waxaa xadiidkan wariyey saciid ibnu mansuur baa wariyey laakiin qaala fiihi wuxuuse yidhi laa yaumma ma tujiyo alrajulu yuusan tujinin alrajulu rajula ninka kale yuusan tujinin fii sulطaanihi meeshuu madaxda ka yahay yuusan ku tujin ilaa biidni idankiisa mooye walaa yaqcud yuusan fadhiisanin calaa takrimatihi gobosha u khaaska fii beytihi gurigiisa dhexdiisa ilaa biidni idankiisa inuu fadhiisto mooyaane ayb xadiiskani yacni eh, lafdiga un ilaa biidnihi labada labadaba inay u noqonayso bay riwaayadani faa'iidaynaysaa oo ay macnaha kordhisay wa can malik bni lxuwayriin qaala wuxuu ihi aataytu nabiya nebigaan u imin sal lla alay ana aniga iyo wa saaxibun lii iyo saaxiibkay ninaan saaxiibnah falamaa aradnaa markaan doonnay aliqfaala waan u nin wuxuu ka wadaa deegaankoodii iyo qabiilkoodii intay ka yimaadeen bay nebiga madiine ugu yimaadeen mudday la joogeen marka falamaa aradnaa markaanu damacnay aliqfaala laabasho min cindihi nebiga agtiisa inaan ka laabanno taqriiban sida xadiiska ay tilmaamayso niman dhallinyaro ah bay ahaayeen nebiga waxay la joogeen labaatameeyo ama labaatan habeen bay nebiga la joogeen sal lay slam oy salaada iyo fiqhiga iyo qur'aanka iyo baranayeen markay barteen kadib oo labaatan habeen ay la joogeen ayaa nebigu aad buu u naxariis badnaa wuxuu is yidhi malaha dhallinyaradani reerahoodii inay ku laabtaan iyo markaasu wuxuu u soo jeediyey low rajactum ilaa bilaadikum facallamtumuuhu intaad reerihiin iyo deegaankaad ka timaadeen ku noqotaan inaad wax bartaan baa fiicnaan lahayd oo dadkiinni ku laabataan markaasay noqdeen maalik ibnu xarays raggaas wey marka falamaa aradnaa markaanu damacnay buu yidhi aliqfaala laabasho min cindii nebiga agtiisa inaan ka noqonno ayuu qaala lanaa nebigu wuxuu nagu yidhi sal alay wasaslam dhallinyaradii markay ambabaxayeenbu wuxuu ku yidhi idaa xadarat isalaatu salaadu markay soo xaadirto oy soo gasho faadinaa aadaama waa laba ogow waa labo meel cidlayna marayaano waa socod aadaama leanna aadaanka jamaaco iyo cid loo yeedhaya keliya ma khuseeyo salaaddaa iska leh ama wakhtigaa leh kolba kaad dhahdaba xataa haddaad keligaa tahay waad aadaaman a waa kaan soo marnay meel cidla haddaad joogto ood adhigaaga la joogto aadaan ayb faadinaa aadaama oo wa aqiimaa aqima waliya ummakumaa imaamna ha idiin noqdo akbarukumaa kiina idinku weyn ha idin tujiyo kiina idinku daaweyn ayib rawahu ljamacatu baa waris maxaa loo yidhi kiina idinku weyn leanna raggani waa rag isla eg soo ma cilmigana labaatan beri bay wada qaadanayeen waa isku cilmi waana isku qur-aan taqriiban soo ma saas daraaddeed waxaa layidhi kiina da'da weyn imaam ha idiin noqdo ilaa intii kale isaga mid yihi wuxuu yidhi marka weli axmed axmed waxaa u sugnaaday waa muslim wa kaanaa waxay ahaayeen labada wiil mutaqaaribayni kuwo isu dhow filqiraa'ati xagga qur'aan akhriska akhriska qur-aanka way isu dhowaayeen laanna hal waqti wax wada baranayeen weli abi daawuude abi daawuud waxaa u sugnaaday wa kunnaa waxaannu ahayn buu yidhi maalik bnu lxuwayrif yowma idin maalinkaa mutaqaaribayni laba ninoo dhallinyaro isu dhow fil cilmi cilmiga dhexdiisa xagga cilmiga waanu isu dhoweyn buy maba anaa kalama kala fogeyn lafdigaa dambe ee dhahaya wa kunnaa mutaqaaribayni fi lqira'a ama kaanaa mutaqaaribayni fi lqira'a ama mutaqaaribayni fi lcilmi lafdigaasi wuxuu leeyahay eh, sheekh albani caleyh raxmat ullah wuxuu rajaxayaa inuu mudraj yahay hadalkaasi hadalkii saxaabiga maaha ee waxaa iskale buu leeyahay abu qilaaba nin la yidhaahdo taabici hadalkiisii waay wa kaanaa mutaqaaribayni fi lcilmi taabicigaa iskale ee saxaabigu ma laha buu leeyahy ibnu xajar baa isaguna mar ku dhowaaday inuu rajaxo haddana sibuu isu waafajiyey fatxiga marka lafdigaasi inuu inuu mudraj yahay ousan saxaabigu lahayn buu sheekhu u badinaya wa can malik ibni xuwayriin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu calayh waali wasalam oo yaquulu leh man zaara ruuxii siyaarta qowman dad ruuxii siyaarta falaa yaummahum yuusan tujinin walyaummahum hase tujiyo rajulu nin oo minhum iyaga ka mid qolaad booqatay guri baad booqatay xaafad baad booqatay masaajid baad booqatay ha tujinin nin iyaga ka mida salaada ha geliyo rawahu alhamsatu baa warisay ila bna maajah mooye waxaa saxiixiyey ibnu khusayma tirmidi sheekh albani xugumkaasina oo saxiixintiihi shaahiidka ama shawaahid axaadiista kalea lagu xoojinaya maxaa yeele sanadkiisu waa daciifo abu catiya nin la yidhaahdo ayaa ku jira sanadkiisa oo daciif yani majhuul ayaa ku jira laakiin xadiisku waa sugan yahay oo xasano shawaahidaa kaleu ku xogoobaya sheekhu marka wuxuu ihi wa akaru ahli lcilmi culimmada badankood waxay qabaan annahu laa ba'sa inaysan dhib lahayn biimaamati zaa'iri ninka siyaarada ku yimid ee korka imaadka inuu dadka tujiyo dhib male bay qabaan biidni rabbi اlmakaan laakiin meesha la joogo ninka iska leh idankiisa inuu dadka ku tujiyo soo ma ilaa biidni somayna xadiis kusoo mara culimmada badankood waxay leeyihiin arrintu mamnuuc aslana ma ahee idan bay ku xidhantaho dadkaad u tagtay hadday ku idmaan waa tujin haddayna ku idmin soo ma aha ha iska hormarin hawsha hawshaadii ma joog ilaa fasax lagu siinaayo saas manaa liqowlihi odhaahdiisa fii xadiidi abi mascuud uu yidhi ilaa biidnihi tirmidina saasuu le akaru ahli saasay qabaan nebiga saxaabadiisii qeyrkood bale wayacduduhu xadiidka sidaa waxaa xoojinaysa buu sheekhu yidhi cumuumu maa ruwiya wixii laga wariyey caamnimadiisa can ibni cumara laga wariyey xadiidkan ibni cumar laga wariyey cumuumkiisuna saasuu xoojinayaa buui oo muxuu yahay ana anabiya sala allah alay waslam nebigu qaala wuxuu yidhi alaaatun saddex ruux calaa kuhbaani lmiski miskiga bacaadkiisay ku dul sugan yihiin yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada kuhbaantu waa bacaadka waa waa carada ururtay ee waxoogaa kuuska ah miskiga oo bacaad ururay oo kala ah bay ku dul sugan yihiin saddex ruux maalinta qiyaamada ka koobaadi waxa weeye cabdun addoon oo addaa guutay xaqallaahi ilaahay xaqiisa gudanaya wa xaqa mawaaliihi sayidiyadiisana xaqooda gudanaya waa addoon la leeyahay sayidiyadiisana waa ateecayoo xaqooda gudanaya ilaahayna xaqiisii waa gudanaya wa rajulun weeye ninka labaad oo ama imaam u noqdoo tujiyey qowman dad tujiyey walxaal hum iyagu lahu isaga raaduuna ay raalli ka yihiin dad jecel oo raalli kaa imaam tujiyey waa ka labaad wa rajulun weeye midka saddexaad nin oo yunaadii dhawaaqaya bisalawaati alkhamsi santa shanta salaadood buu dadka ugu yeedhaa fii kulli leylatin habeen kasta shanta salaadood ayuu maalin kasta iyo habeen kasta dadka ugu yeedha waa mu'adinkii waa rawahu tirmidiyu baa wariyey kadalika waxaa soo saaray axmed iyo tabaraani fi lawsat abu nucaym fi lxilya sanadkiisuna waa daciif ma sugna xadiiskaas abulyaqdaan nin la yidhahdaa ku jiro cumaan ibni cumayr albajali la yidhaahdo oo culimo badan ay daciifinayaan saas daraaddeed baa sanadkiisa waxaa daciifiya asheikh alalbani wakadalika shacayb alarnaut wacan abi hurayrata radi allahu tacala canhu can nabiyi sal lay waslam qaala nebigu wuxuu uhi laa yaxilu xalaal ma ah lirajuli nin xalaalu ma ah ninkaasoo yu'minu rumaysan billaahi ilaahi walyowmi alaakhir iyo maalinta aakharo an yaumma inuu tujiye qowman qowm inuu tujiye ilaa biidnim iidankooda inuu ku tujiye mooye walaa yakhtasa inuu gooni yeelo nafsahu naftiisa inuu ku gooni yeelo bidacwatin baryo duunahum sokodood baryo ayna ku jirin inuu isagu isku khaas yeelana ayadana xalaal uma aha yacani dadkii baad tujinaysaa inaad marka adigu uun ducaysato salaada dhexeeda ku ducaysato oo ayagiina aad ducada ka qadiso taasaa laga wadaa macnaha walaa yakhtasu nafsahu bidacwatin duunahum oo maalan salaadda dhexdeeda aad ku jirtaa ama atixiyaad gadaashiisii ama sujuud aad ku ducaysanaysaa inaad adiguun isu ducayso oo tidhaahdo allahuma kfir lii warxamnii ee aadan dhihin allahuma kfir lanaa warxamna soo ma ayib aad ha u qaadanina ma war waa laga daba imaan doona warka fain facala hadduu sameeyo sidaa yeelo faqad khaanahum dadkuu tujinayo wuu khayaamay rawaxa wariya abu daawuud baa wariyay xadiisku waa daciif waxaa daciifinaya sheikhulislaam ibnu taymiya ibnu اlqayim ibnu khusayma sheekh albani maxaa yeelay xadiidka cilladiisa waa idiraab eh, iyo sidoo kaleeto cillo kalena waa leeyahay sanadkiisuna waa daciif idiraabna waa leeyahay laakiin jumlada hore ayaa sugan jumladan dambe ee dhahaysa ducada yuusan naftiisa ku khaas yeelin hadduu ku khaas yeelana dadkuu tujinayo wuu khayaamay qaybtaasi iyadu waa daciif oo wax shaahidana ma leh sanadkeeduna waa daciif bal sheekh albaani wuxuu le waxay ka hor imaanaysaa axaadiis aad u fara badan oo ku tusaysa nebigu inuu saxaabada tujin jiray haddana ducooyinka ka soo arooray ay ahaayeen ducooyin isaga khaas ku ah oo ku yimid siiqa ruux keliya axaadiistaa faraha badan buu ka hor imaanaya isagoo daciif marka waaba munkarba qaybtiisa dambe oo dhahaysa walaa yakhtasu bidacwatin duunahu amaa qaybta hore ee yuusan tujinin ilaa biidnihim qaybtaa shawaahiddeeda oon soo marnay soo ma qaybtaas iyadu axaadiisu markhaati kacaysaa jirta way sugan tahay macana hada wabillahi tawfiq wsala allahuma w cala nabiyina muxamed wcala alihi w saxbi